بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد waa casharkii labiyo tobnaad ee casharadii ajruumiga wuxuu ku saabsan yahay waxaa loo yaqaan atawaabic atawaabic waa afar ah annactu walcadfu waltawkiid walbadel nactigu ka bilaabay wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala baabu nacti nacti ayuu baab yahay nactigu luuqada waa tilmaanta iyo sifada incadley ii tilmaan baa odhanaysa sifada wey sifada la tilmaamo wixii annactu nactigu taabicun mid raacaya weeye lilmancuuti la nactiyeeyaha la tilmaamaha fii rafcihi rafcahaysa wa nasbihiisa wa khafdihiisa wa macrifanimadiisa wa nakilinimadiisa waxaanu kusoo jirnay marfuucaadki waxay ahaayeen imisay ahaayeen marfuucaadku toddobo alfaacilu wa naa'ibuhu waa ka soo baxay almubtadau wa khabaruhu waa ka soo baxay afar ismu kaana wa akhawaati waa ka soo baxay khabaru ina wa akhawaati waa ka soo baxay kii afaraad keeb kii toddobaad keebo ahaa ataabicu lilmarfuuc marfuuc midkii raacay maantaan dul joogna casharkii markaa casharkan ka horeeyey wuxuu ku saabsanaa alcawaamil addaakhila cala almubtada'i walkhabar cawaamisha mubtadaha iyo khabarka gasha waxay ahaayeen saddex caamil kaana iyo akhawaadkeeda inna iyo akhawaadkeeda iyo danaantu iyo akhawaadkeeda kaana iyo akhawaadkeeda u horeysiiyey kaaniya akhawaadkeeda ayuu maxay u horreysiiyey hadduu kaaniya akhawaadkeeda u horreysiiyey ilaahay kuma sama diidee saddex xugun bay lahaayeen saddex xugun kow xagga daatada waa ka afcaal baan niri xagga tiradana waa ka saddex iyo toban kaana waamsa waasbaxa waadxa wadalla wabaata wasaara walaysa wamaa zaala wamaa fatiha wamaa faka wamaa barixa wamaa daama saddex iyo tobanka xagga camalkana ismigay rafcinaysaa khabarkana waa nasbinaysa kaana zaydun qaaiman saddexdaa xugun bay soo ma xagga daatada maxay ahaayeen faal xagga tiradana xagga camalkana ismigay rafcinaysaa khabarkana waa nasbinaysa wixii intaa dheeraa icraabkoodu ahaa kana زaydu qama kana ficl maadi mabniy alى fath lah maal mcraab zaydu ismu kana marfuucu bkana wcalaamat rfc damatu aahiratu al akhir qaima khabaru kana masuuman bkana wcalaamat nasb alfatxatu aahiratu al akhir inaga akhawaadkeeda ku xigay iyadana saddex ugun xagga daatada waa maxay xuruf xagga tiradana lix ina iyo ana iyo layta iyo laakina iyo kaana iyo lacala soo ma xagga camalkana cagsu kaana oo ismigey bay nasbinaysaa khabarkana waa rafcinaysa iniga ana tawkiid bay faa'iideeyaan kaana tashbiih bay faaideysaa laakina istidraag bay faaideysaa layta tamani bay faaideysaa lacalana talaji iyo tawaquc alaysa kadalika warsoo saas maaha daniya akhawaadkeeda u dhac xagga daatada waa maxay afcaal xagga tiradana toban xagga camalkana labada waa nismisaa mubtadihi khabarkiiba waxay ka dhiganaysaa laba mafcuula ay leedahay mubtadihina mafcuul awal khabarkiina waana nasbinaysa intaasoo soos maahay baa yahay marfuucaadkiibuu gebagabaynayay tawaabicda ugu dambeeyey atawaabic taabic waa midka wax raacay nin baa baxay wuxuu magaalada aan socda ku raacaya adigu maxaata taabic isaguna matbuuc kii la raacay soo maaha ah. wuxuu ku yidhi mubtaduhu waa rafcisan yahay saate waan kugu raaca ya isagu adigu maxaad asna matbuuc taabici matbuucadda ma kala fahanteen ah. awr baa dabta weligii awr dabay so midnan dabin ah, kan hore kan hore waa maxay waa matbuuc kan dambana taabici ka xiriirisid kan hore waa eh, taabic kan dambana waa matbuuc markuu dhaqaaqo way la dhaqaaqaya markuu istaagana way la istaagay dhoobanaya markuu istaago saasay dabadees u dhoobanaya taabici matbuuc xasan horta laga wadaa istilaaxa waa u dhici doonaaye yani wuxuu u qeybiyey marka tawaabicda meequ u qeybiyey afar annactu walcadfu wtawkiidu walbedel mid kasta meeshiis ku keenaya <clears throat> wuxuu u soo annactu buu usoo horeysiye nactigu luuqadda waa tilmaanta waxaa tidhi nin dheer oo madow oo indhogodgodan odhaga fiiqfiiqan waa tilmaanta sooma waxaasaa nacta la yihahda waa nactiyeynaysaa mogta waa nactiyeysay mogta waa nact dacti warka kaabaa la tilmaantaasaa la yidhahda waxaa tiri ninka camar la yidhahda waa fulay fulay waa maxay marka waa fulay waa nacti waa tilmaan amarna waa maxay la tilmaame soo ma wixii la tilmaamaye wy camar waxaa tii alla camaraa fulay niga camar fulaysana waa tii camar waa tilmaan waa la tilmaama dheh fulaynimaduna la tilmaanaa laakiin ma banaana hadda ha u malaynina idiin banaynayana dadka fulayo wey ku tirahdaan <laughs> waa un tusaalaan usoo qaatay yaah waxaa la yidhaha laa yuctaradu lmithaalu arrinku waxa weye mithaalka lama mucaarado laakiin insha allah mithaallo ka qurux badan baan heli karnaa camar waxaa tidhahdaa waa geesi ah, camar waa deeqsi waa tilmaan waa eh, nacti tilmaantii waa annactu la tilmaamuhuna waa almancuud waxaa tidhi camar waa geesi camar waa maxay <laughs> mancuut wey waa la tilmaamay waa geesina annactu tilmaam wey waxaa tidhi zaydun caaqilun waxaa tidhi zaydun alcaaqilu zaydkii caqliga lahaa zayd waa maxay mamcuut alcaaqilna nactu dhacti mancuud ma kala fahanteen wax lagu kala wada fahanteen ah, aan kaa soo bilaabo halkii aan aan aan dib ugu noqdo halkii aan ka soo bilaabay nactigu yani tawaabicda mid ka mida wey kii koobaad weeye waana tilmaanta la tilmaamahana mancuud baa loo la yaqaana qodobka io e fariisi tilmaantu waa maxay la tilmaamuhuna mancuud qodobka ma ii fariis rukniga ii haddaa ii nactigu mancuudka wuxuu ku raacaa ilaa tilmaantu waxay raacaysaa la tilmaamaha maxaanu niri haddaa wax tilmaantid aan haddana kuugu cesho waxaan rabaa inay moog inay inuu rukniga kuu fariisto dabagelisku inuusan kaa dhumin Ja. Eh, tilmaanta nactigaa la yidhaahdaa la tilmaamahana maxaa la dhahaa mancuud tilmaantu marka mancuudkay raacaysaa ilaa tawaabicday ku jidhaa moogta nactigu muxuu ku jiraa tawaabicda waaba kii ugu horeeyey tawaabicduna waa kuwi mid raacay midba mid raacay moogta u dabagala nactigu marka mancuudkiisu raacaya nactigu yuu raacaya mancuudkiisu raacaya muxuu ku raacaya muxuu ku raacaya wuxuu ku raacayaa ilaahay kuma sama diidee nactigu mancuudkiisa wuxuu ku raacayaa ilaahay kuma sama diidee fii rafcihi wa nasbihi wa khafdihi wa tacriifihi wa tankiirihi shan buu laba ka raacaya shan arrimood buu laba ka raacay wuxuu yidhi an akhriyo annactu nactiga taabinacun mid raacaya weeye lilmancuuti la tilmaamaha annactu tilmaantii taabicun mid raacaysa weeye lilmancuuti la tilmaamaha fii rafcihi wa nasbihi wa khafdihi wa tacriifihi wa tankiilihi rafco iyo nasbo iyo khafdo macrifo iyo nakiro taquulu waxaad odhanaysaa qaama zaydun zayd baa istaagay zaydkii alcaaqilu caqliga lahaa waraaytu waxaan arkay zaydan zaydkii alcaaqila caqliga lahaa marartu waxaan soo maray bizaydin alcaaqila zaydkii caqliga lahaa wali dhegeyso nactigu mancuudkiisa tilmaantu la tilmaamaha waxay ku raacaysaa shan arrimood bay laba ka raacaysa oo mancuudku mancuudku wuxuu ku khasban yahay shantaa arimood laba ka mida inuu haysto rafcun iyo nasbun iyo khafdun ma wada haysan karaa laba ka mida ma haysan karaa mid ka midu haysan karaa imaa inuu marfuuc yahay ama uu mansuub yahay ama uu he makfuud yahay jasmana shaqa kumale sababto a ah lama nactiyayo ficil ficilkay jasmad khaas u ahayd marka imaa inuu rafca ku raaco wa imaa inuu nasbo ku raaco wa imaa inuu khafdo haysto soo maa saddexdaa mid unba haystaa saddexdaa marka midbuu ka raacaya ko macrifo iyo nakirana midbuu ka raacaya macrifo in la garanayo iyo inaan la garanayn macrifatun in la garanayo wanakiratun inaan he la garanayn saa igus yahay mid la garanay mid la garanayn iis yahay wax badana kama jiraan laakiin soo dhoweyn wey ardaygu markuu bilow yahay xoogaa soo durqinaysaa mugta xoogaa soo dhoweynaysa macrifatu mid la garanaya nakiratu mid ahe la garan hadduu macrifo yahna asna ma tilmaantii macrifay noqonaysa hadday nakiro yahayna nakira noqonaysa zaydkii dheeraabaa ti zayd waa garanaysa soo ma dheeraa dheeraa dheeralkiisi isla markii ku sawirmay laakiin nin baa lagu yili nin waa garanaysaa dheer dheeralkiisu intuu leegya ma garan kadhaa ninka may sababtoo ah asagbaada garanaynin marka dheeralkiisu ma laba mitirba ma saddex mitirba ma garan karaysa alxaasil nactigu mancuudkiisa wuxuu ka raacayaa shan bu laba ka raacaya rafco iyo nasbiya khafdo ku haysto ku raacaya ma wada haysan kare ku haysto ku raacaya macrifiya nakirana ku yahay buu ku raacaya tusaalaha hadda uu shiikhu qoray zaydun rafciya nasbiga khafda keebu haystaa rafcu haystaa macrifiya nakiro keebu haystaa waa macrifo waayo zayd waa taqaanaa waa zayd alcaaqilu marka iyaduna rafciya nasbe keebay haysataa rafcu macrifana weeyi wara'aytu zaydan alcaaqila waa la mid nasbahu ku raacay wamartu bizaydin alcaaqila khafdahu ku raacay nactigu mancuudkiisa marka muxuu ka raacayaa shan buu laba ka raacay maxay yihiin shantaas saddexda wujuuhul icraab rafciya nasbiya khafdo mid buu ka raacay saas maaha macrifaya nakirana mid buu ka raacay midka uu haysto ka raacay midka uu haysto ayuu ka raacay waaya wuxuu yihi musanifku annactu taabicun taabic weeye mid raacayo weeye lilmancuuti la tilmaamaha fii rafcihi wa nasbihi wa khafdihi wa tacriifihi wa tankiirihi bu ka raacaya taquulu waxaad oraysaa qaama zaydun alcaaqilu waraaytu zaydan ilcaaqila wamarartu bizaydan ilcaaqila wamarartu bizaydin ilcaaqili markaad icraabaysa qaama ficlu maadi baa odhanaysaa mabniyu cala fatxi laa maxala lahu min acraab waa soo zaydun faacilu qaama marfuucu biqaama wacalaamatu rafci adamatu aahiratu cala akhri ila ns mufrad intaasoo ma haysi halkaan marka ku darso alcaaqilu nactun lizayd waa tilmaan zayd leeyahay qofka caqliga le waa zayd waa tilmaan zayd leeyahay alcaaqilu he nactun lizayd waa nactulmarfuuci marfuuc wax la rafciyey nactigiisna waa la rafciyaa ilaa wuu ku raacay rafcadu ku raacaya sooma waa nactulmarfuuci marfuuc inta dambe ku dulduri calaamatu rafci adamatu aahiratu cala akhirihi liannahu ismu mufrad yani laba arrimood laba jumlo bes iga horanaysa alcaaqilu nactun lizayd wa nactulmarfuuci marfuuc inta kalena walbahro taqaanay wa calaamatu rafci adamatu aahiratu cala akhirihi liannahu ismu mufrad wara'aytu zaydan alcaaqila waxaad ohanaysaa raأytu ficlu waa faacil weeye axad lficli ra'ay mabniy cala sukun la maxala lahu mcraab wataw damiir mutasil mabniy cala dami fi maxali rafcin faacil soo saas maa zaydan mafcuul bihi baa la yidhaha waa baran doonaa wuu noo imaanaya mansuubaadka mansuuba calaamatu nasbi alfatxatu alظaahiratu cala akhirih alcaaqila nactun lizayd wa nactu lmansuubi mansuub soo ma kii hore marfuuca kana waa maxay mansuuba calaamatu nasbi alfatxatu alظaahiratu cala akhirih ومررت بزيد العاقل لمد ونعت لزيد ونعت مجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد محانا أخري محان شيء مررت فعلي فاعل وهي بزيد بعد وحرف جر زيد هو مجرور علامة جره الكسرة صومة العاقل نعت لزيد ونعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره هداي ما قانا وحان لي محان لي wax saxaan sheegay mise wax qalada sax miyaan sheeg <laughs> meel kalead maskaxdeyda aad marka anoo wuxuun daldalahayo baan soo baraarugi waa garta marka waxaa inagu soo biirtay waxaa inagu soo biiray waxaanan horey u aqoon oo waa maxay macrifo nakiro inagu soo biiriyey soo ma intaanu kitaabka kusoo jirnay koo iyo tobankii cashar hore macrifo iyo nakiro aqoon soo ma maxay macrifata maxayse nakirata buu ku baraya laajinni ninkii keenaa saaree sheekhu asaga macrifiya nakira keena moogta iyo nactigu mancuudka macrifiya nakira ku raacaya oo laxdanba xog la ah maxay ta macrifiya nakira maxay ta waa kan iska qabo waalmacrifatu khamsatu ashyaa macrifadu waa shan shay alismu lmumaru ismiga damiirka ah damiir ma taqaanaa meequu qaybsamaa maxay yihin mutaslim waryaha niman diyaarsan baad yihiine maasha allah damiirku laba u qaybsamaa mutasil iyo munfasil mutasilku darabtu darabna soo maaha munfasilkuna kii mubtada ah, ana iyo naxnu iyo anta iyo waryaa way yaqaanaan waayahay walismu lcalamu ismiga calamka ismiga calamka waxay magaca qofka gaar ahaaneed magac u ah sida zaydun iyo makka oo magaalada maka ah soomaaliduna gabdhahay ula bixi jireen waagii hore maka hadda way ka daayeen in la soo maka iyo madiina iyo loo bixiya hadda ismahaan ayay la baxayaan waa magacyo la yaab leh <laughs> waayahay walismul maxay tahay maaf soomaali baa ismahaan soo carabi wuxuu in macyana yeeshaa loo baahan yahay ismahaan waa gartay walismu haga raalli hadday ismahaan yani <laughs> hadda codkayga maqasho ismahaanay raalliga waa iska erey qaala walismulmubhamu waana la yaabay walismulmubhamu ismushaaru ka wada naxu haada wa haadihi wa haaulaai haada wa haadihi wa haaulaai walismu ladii fiihi lalifu walla ismiga al ku jidho ismi kastoo al ku jidhana waa macrifo sida arajul algulaam ismi kastoo ayaana ku oran laakiin iska sii hayso mid baa ka bixi doonay wاlsm اladي fih اlأlf wاlam naxو الrajul wاlgulaam wma udiifa wixii loo idaafeeye ilaa waaxidi min hadi اarbaca afartaa mid ka mida wixii loo idaafeeye se hulaamu zaydin macrifu noqonay iyo xifdi waxaan cilmigu waxaa lagu taxsiiliyaa ku dhex jirka saasu day waa cajalad shidan oo kale saasuu kuugu soo noqonaya marka haddaa iska dhegaysanaysid marka dambe waa qabanaysaa sooma haddaa hadda cajalad gabaya inta soo qaadatay iska shidid ashida taaba markas waa shida marka dambe adoo gabayaya is arkaysa gabayga tirinaya soo saas maaha marka cilmigu waa saa saas saas u wareegaya hadda mutamimaday ku imaan doontaa macaariftu iyo nakirooyinka hadda marka adigu waxaa tahay arday saambarada oo bilow ah u saambaradka ilmaha saambaradka soomaalia argu saantu qaaday u qaaday xoogama u dhacayaa saljugle bab waa kacaya haddana beerbeer buu bab u oranaya haddana haddana waa kacaya ka daalmaya ilaa marka dambe asagoo laba lugood ku soconahayo labaatan jira la arko sooma xoog miirana xafta ku hayo soo kufkufi jiri laakiin markii ugu horeysa waagii horeo saambaradka ah markuu saljugla u dhaco hadduu oran laha dhalaha socoto <laughs> oo meel iska fadhiisan lahaa ma kiciya ma kacayo soco marka socod soc kuf oo kac oo saa u soco marka dambe waa baranaysa wallahi socodka waa kaa dheereynayaa adoo orodada caalamka ka qaybgelaysa marka hadda ii xifdi adigu magacyadaa mutamimada markaan tago anaa si fiican kuu fahansiin doona hadda magacyadaa ma ii xifdin ka dhaa ma ii xifdin ka dhaa in adeero markaan ku weydiiye hadda kadib macaariftu waa meeqa alismulmar alcalam alism lmubhay alism ladii fiiha alf lam wamaa udiifa ilaa waaxidin min hadi larbaca ma ii oran ka dhaa intaa ma ii oran ka dhaa raganimo ninkarmeed baa markaa tahay dee qaala wamaa udifa wixii loo idaafeeye ilaa waxid min hadi arbaca shantaa waa macaarif la yirahdaa macrifo shantaasaa la yirahdaa almacrifa almacaarifna waa jamci wanakiratu nakiraduna kullu ismin ismi kasta wey shaa'icin ku faafsan fii jinsi nakiradu waa kullu ismin ismi kasta oo shaa'icin ku faafsan fii jinsihi jinsigiisa laa yakhtasu bihi uusan la gaar ahayn isaga waaxidun qof duuna aakhara midka kale <coughs> jinsi waxaa la yidhahdaa aljins jinsi waxaa la yidhahda wixii afraad badan leh sida aljins dumarku waa jins soo ma ragguna waa maxay waa jins lo-duna waa jins geelu jins ariga jins dameeraha jins soo ma xayawaanada kale bahallada bisadaha iyo mukulaalaha iyo qooleyda shimbiraha iyo soo jinsima nakiro marka waa maxay waa magac jinsi dhan iska leeyahay oo mid ka midii uuna midka kale ka xigin usan gaar u sheegan karin waa magac jinsi dhan leeyahay oo mid ka midii uusan gaar u sheegan karin sida imra'atun macnaheedu waa maxay haweeney soo ma imra'atun haweeney haweeney marka waa tee kul waa imraa dacdun waa imraa hindun waa imraa raqaashi iyo wabaare iyo xadaami iyo kulli waa maxay shiiriin iyo shaymaa iyo waa maxay waa imraa mid mid xigtaa ma jidha may shaymaa hadday tiraahdo imraatun haddaa maqasha aniga wey inta kale kuma jiraan maxaa la odhanay faaduma ku qoslayso ohanaysa waa alla ila waa isqancis anaa kula leh soo ma waa wadaasaa <laughs> la wada sidoo kale rajulun zaydun waa maxay waa rajulun diiriye iyo warsame iyo geedi iyo xarbi iyo maygaag iyana kulli waa rajulun mid ka mida hadduu yidhahdo anaa leh gaar u sheegto mayaa laga yeelaya nakiro waxaasaa la yidhahda marka waa ismi jinsi dhan magac u ah oo fardin jinsiga ka mid uusan gaar u qaadan karin waa wax shuraaka la wada leeyahay farasun jamalun waxaa kan la yidhaahda baqaratun nakira waa la wada leeyahay ma garatee nakirahad miyaa hadda kadib miyay kaa dhumaysaa macrifadu caalamkuna gaar baa loo leeyahay zaydun dee qof baa la yidhahda mogta hadda ninka maxaa la yusuf baa la yidhahda soo ma ah, yusuf yusuf asagoo hee waa inuu yidhahda ninow haddaad tibna raada laakiin waa maxay kulligiin waa inaa madaxa taagtanino waa wada leedihi laakiin yuusuf yaa gaar u leh saa gaar u leh cabdiwale hadduu yuusuf heeh yidhahdo maxaan odhanaynaa <laughs> ma liide soo maa waa ila fahanteen ba ilata macrifeena nakira waxa u dhacay qaala kullu ismin ismi kasta weeye nakiradu wanakiratu nakiradu kullu ismin ismi kasta weeye shaayicin faafsan fii jinsi laa yakhtasu usa gaar u lahayn bihi isaga waaxidun qof duuna aakhara intaa haddaa waxba ku fahmi weydin wa taqriibihi soo dhoweynti kullamaa shay dhammaantii weeye salaxa u suubada dukhuulul alifi wallaami calayhi al inay gasho nakiro waa wax kastoo alla gelin karo ay ku jirta maaha musanifku tusaalaha waa khalda naxwi alrajul walfaras buu yimugta arajul walfaras waa macrifo sababtoo ah al baa ku jidha wuxuu soo yiri walismu alladii fi alalfi wallam macrifaday ku jidha sida arajul iyo walgulaam soo ma arajul ma macrifa mise waa nakiro waa macrifo almahla ku jidhay soo ma marka nakiro maadaamu tusaalaynaya waxaa la reebay sida naxwu rajulun iyo hulaamun u yirahda rajulun iyo farasun baa nakiro ah laakiin alrajulu ninkii ma nin oo dhan maa mise waa nin gaar ahaaneed nin gaar ahaaneed waa macrifo alfarasu faraskii kii mar haddaad tirahdi waa mid laysla yaqaan soo ma marka macrifo nakiradu waa ka bax marka waa maxay nakiro waa wixii alla gelin karo sida rajulun albaa gelin ka dhaa maxaa ohan ka dha arajul ah, marka rajulun waa nakiro kitaaban waa maxay waa nakiro sababtoo ah albaa gelin ka dhaa meelahaysaa intaa qaala wanakiratu kul ismin weeye shaayicin faafsan fii jinsihi laa yakhtasuusa gaar laha ahin bihi isaga waaxidun doona aakhar wa taqriibihi soo dhoweyntii kulu maa shay dhammaantii weeye salaxa u suubada dukhulilati walaami caleyh alayna gasho naxwi arajul walfaras hadaa wallahu aclam halkaa ku joogo subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfir